hay-adaha reer galbeedka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga kenya oo ku soo gabada magaca gargaarka bani aadamnimada ayaa halkaasi ka wada gaalaysiinta soomaalida xeryahaasi ku jira iyaga oo ka faa'iidaysanaya duruufta iyo nolosha adag ee ay dadkaasi ku nool yihiin hawshaas waxaa wadaa hay-ad maraykan oo lagu magacaabo the horse oo wada shaqayn la leh hay-ad magaceeda lagu sheegay muuminiinta masiixiyiinta soomaalida oo uu madax ka ahaa axmed cali xayle oo ah nin asalkiisa soomaali ahaa oo diinta ka baxay islamarkaana qaatay dhalashada waddanka maraykanka ninkaas oo dhintay marka warbixintan ay diyaarisay aljaziira kadib ayaa hay-adda u qaabilsanaa gaalaysiinta soomaalida isagoo ka faa'iidaysanaya faqriga iyo qaxootinimada dadka ay ku nool yihiin aljaziira kuma guulaysan iskudayo badan oo ay ku doonaysay inay kula xidhiirto baadarigaas oo xitaa diiday in uu telefoonka kula hadlo warfidyeenka ninkan wuxuu ahaa nin la yaqaano oo muddo hore ku biiray gaalnimada sida uu ku warramayo doctor xanafi cabdisheekh aadan oo aqoon u lahaa eh, axmed cali xayle eh, waa garanayaa reer buuliber baan isku nahay waa raggii eh, mishinkii buuliberka dhiga jiray qoladii biiska horbiska la dhihi jiray gaaladii maraykanka ah, meesha imaan jiray ay diinta ay ka bedeleen oo kirishtaanka ay geliyeen waa ridooday ninkaas gaalo buu noqday kirishtaan buu noqday kadibna dhalaal adduunyaha lagu lagu safaday waa la qaaday maraykanka loo qaaday halkaasuu jaamacada ka dhigtay mar dhexdaana ee toddobaatan iyo shantii toddobaatan iyo lixdii buu mar soo laabtay isagoo garu weyn oo a ah umalaynaysidba nin maaragtay wadaad ah, laakiin kirishtaan ah marka waa nin la yaqaano reer buurburta reer calxeele dad la yaqaano nadiifana way ku jiraan laakiin ninkaa nin gaal oo kirishtaan buu noqday gaaladaas mishinka ahaa baa gaalaysiisay markii dambena waxaa loo xil saaray inuu diinta kirishtaanka soomaalia aada ugu faafiyo boob weyn bay ku magacaabi jireen markii dambena wuxuu ku dhaawacman filayaa magaalada xamar ee degmada la yiraahdo eeraboorka agkiisa ahayd madiina ku dhaawacmay lugbaa ka go'day isagoo lug go-an buu markaa diinta kirishtaanka iyo waxaan ay sheegaan hadda diin mahaysaana waxaan wasacbalaadka oo xeryahaas dhadhaab iyo ifay dhulkaas buu ka faafi jiray kiristaankaas uu wadi jiray sidaasoona ku bakti uu ku tagay markii u dambeysay marka intaasaan ka garanaya waa nin la yaqaano macruufa axmed cali xayle waa hidadaas uu ku dhacay sidoo kale madaxda hay-adda the ee qaabilsan gaalaysiinta soomaalida xeryaha ku jira ayaa diiday in wakaalada wararkii al aljaziira ay booqato xeryahaasi ay dadka ku gaalaysiiyaan iyo casharada ay siiyaan iyadoo la sheegay in maalmaha sabtida iyo axadda dadkaasi la siiyo casharo lagu sheegay kitaabka injiil ha yeeshee aljaziira dotnet ayaa la kulantay dad badan oo ka mid ah soomaalida xeryahaasi ee qaxootiga waxayna dhegaysatay sheekooyin badan oo ku saabsan gaalaysiinta ay wadaan hay-adahaasi sheekooyinka ayaa waxay u dhaceen sida tan maymuuna oo ah haweenay soomaaliyeed oo la gaalaysiiyey waxay sheegtay qisadii dhex martay iyada iyo hay-adahaasi dadka gaalaysiiya waxayna tidhi waxaan ahay qof ka mid ah tobannaan soomaali qaxooti ah oo lagu oo lagu shaqaalaysiiyey fahmidda iyo fahansiinta diinta cusub kadib markii kenya ay soo gaartay wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii waxay aljaziira ku tiri inaan gaaloobo waxa igu qasbay badbaadinta noloshayda iyo nolosha wiilkayga waxaan la kulmay madaxa hay-addan waxgaalaysiiye axmed cali xayle wuxuuna isiiyey hanti dhan shan boqol oo dollar si aan diinta kiristaanka u qaato waana aqbalay in aan lacagtaas qaato darteed maymuuna waxay intaasi ku dartay intaa kadib waxaan bilaabay in aan qoysas badan oo soomaali ah ku soo xiro hay-addaas waxaana bilaabay inaan qoysaskaas cusub baro u aqhriyo kitaabka oo ay ula jeedo buuggii ay gaaladu siiyeen taasoo ku tarjuman luqadda soomaaliga waxaana ugu akhrin jiray betri kiniisad ka mid ah kiniisadaha ku yaalla nairobi ka hor inta aanay hay-addii naga goosan dhaqaalihii ayna siin jireen kadib markii ay ogaadeen in aan weli ku xidhannahay diinta islaamka maymuuna waxay sheegtay in qaxootiga soomaaliyeed ee xeryaha kenya ay halis u yihiin hay-adaha waxgaalaysiiya gaar ahaan dadka nairobi jooga waxaa kaloo ay sheegtay in dadkaasi la gaalaysiiyo la siiyo duruus diinta kiristaanka ah iyo weliba safaro gaagaaban oo lagu baro sida dadka loola doodo casharo lagu baranayo kombiyuutarada baabuurta waxaa kaloo maymuuna ay sheegtay in soomaalida hay-adahaasi ku xiran ay ka badan yihiin sagaal boqol oo ruux laakiin qisada anise carays nunow oo lixdan iyo saddex sano jir ah oo dagaaladii soomaaliya ku weysay saddex walaalaheed ah wax badan kama duwanaa qisada maymuuna waxayna aljaziira iyadoo aad u caraysan u sheegtay waxyaabo ay gocanaysay oo ay ka mid tahay duruufta soo wajahday iyo sida ay garab u weysay waxaase la yaab ahayd kadib markii anisa ay boorsadeeda kala soo baxday kitaabka qur'aanka kariimka ah kadibna ay daqiiqado yar akhrisay suuratulikhlaas falaq iyo suuratunnaas haddana deg deg ayay kitaabkii u xaraysay markii ay aragtay qof soomaali oo diintii horay uga baxay si aanu qofkaasi u arkin oo waxay ka baqaysay in haddii lagu arko kitaabka qur'aanka kariimka ah laga goosto mucaawinada yar ee la siiyo hay-adaha waxgaalaysiiya waxay si sir ah ama si hoose qaxootiga xeryaha kenya ku jira ugu qaybiyaan buwaag lagu sheegay kitaabka injiil oo lagu tarjumay luqadda soomaaliga iyadoo buwaagtaasi garbadkooda loo ekeysiiyey garbadka kitaabka qur-aanka kariimka ah isla arrintaasi marka laga hadlayo sheekh cumar maxamed jaamac oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee nairobi jooga lana hadlay aljaziira ayaa sheegay in hay-adaha bini-aadamnimada ee reer galbeedka ay adeegsadaan xeelado badan oo kala duwan si ay dadka soomaaliyeed u gaalaysiiyaan xeeladahaasi waxaa ka mid ah buu yidhi in lacag lagu maasheeyo waxbarasho daryeelka caafimaadka ee carruurtooda uqaadidda waddamada maraykanka kanada australia iyo yurubta galbeed waxaa la sheegaa in hay-adda maraykanka ee the hors ay tahay hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo ka diiwaan gashan gobolka california waxayna laan ama farac ay ku leedahay kuriya laakiin xafiiskeeda maxalliga ee kenya waxaa la furay kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii dhaqdhaqaaqeeda xooggiisu waxa uu ka socdaa kenya iyo soomaaliya gudaheeda waxayna xoogga saartaa dadka aadka faqriga u ah cuuryaamiinta iyo dadka taagta daran iyadoo xitaa adeegsata isirsooc ilo wareedyo soomaaliyeed oo kenya ku dhaqan waxay aljaziira u xaqiijiyeen in tobankii sannadood ee ugu dambeeyey tobannaan muslimiin soomaali ah ay u wareegeen dhanka diinta kristanka ah taasoo ay sabab u ahaayeen hay-adahan soomaalida lagu gaalaysiiyey kenya waxaa ka mid ah ninkan oo waraysi siiyey idaacadda dowladda ingiriiska ani waxaan ahay nin soomaali ah oo masiixiga aaminsan waana badannahay ani keli ma ihi waxaan deganahay xaafadda islii arrin adag baa hadda jirta kadib qaraxyo ay dhaceen badan oo wasiirka amniga uu yidhaha soomaalida qaxootiga ayaan ku celinayaa qaxootiga nairobi annaga soomaali kristaana haddii xerooyinkii qaxootiga qaarkood aaba ka soo cararayba